الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد cidiyaala hadlayn iskala dooni mayn iskadahalla hadlayn halla hadlayn halla hadlayn aa ah, bas bas halla hadlayn iska daay saa bas bas mushkala dooni mayna daay daay daay daay bas casharka hore aanu bilownay haddaba waayo waayo Ah casharkaynu bilaabaynaa markaa halas dhegeysta insha allah ah. eh, nabiga calayhi salaatu wasalaam shafaacooyinkiis qaybaynu u qaybin maxaa ka mida shafaacooyin nabigu uu gaar leeya calayhi salaatu wasalaam maxaa ka mida ashafaacat alcudma shafaacadii weynayd shafaacatu ahli ljanna oo waaba ahlujanna se lagu shafaac qaaday jannada inay galaan albaabkaa loo furay albaabka ayaa loo furaya waa ashafaacatu liahli ljanna fi dukhuuli ljanna jannada inay galaan baa lagu shafeecaya ayib maxaa ka mida noocyada shafaacada anwaacu shafaaca ya naam ciddii wanaaggiisa iyo xumaantiisu isleekaatay nabigaa u shafeecaya si uu jannada u galo naam shafaacatu abi aalib gaar bay ku tahay waa shafaac ku gaara wey ayb xawdka iyo siraadka keebaa horeeya keebaa dambeeya xawdkaa horeeya isagaa horeeya siraadna waa ka dambeeya maxaa oo daliishanaya ama qowlkaa xoojinaya qolada odhanaya xawdka horeeya kadibna jidka saraad baa ka dambeeya xawdka dadna waa laga celinaya dadna waa ka cabaya marka jidka saraad waxaa ka gudbaya intii ka cabtay ee badbaaday baa ka gudbaysa waxa wey jidka sanaad ka gudbaysa saasaa daahirku tilmaamaya waana sida ibnu kaiir iyo culimo badan xoojinayeen shiikhu waxa uhi wanuminu waxaanu rumaynayna ama watuminu waxay rumaynaysaa alfirqatu naajiya kooxdii badbaaday ahli sunnati waljamaaca ahayd bilqadar qadarka ayay rumaynayaan jazaak allah khair khayrihii kiisa wanaagsan iyo wa sharihi kiisa dhibka aba ee sharka ah e, waa ruknigii lixaad ee iimaanku uu lahaa waa aliimaanu bilqadar qadarka in la rumeeyo ayuu shiikhu halkan inooga bilaabay waxa uhi tuminu alfirqatu naajiya waxaa alfirqa naajiya ay rumaynaysa ahli sunnati waljamaca labada magac buu u sheegay horena waynu u tilmaanay magacan waxa loogu bixiyey nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu ummadda u qaybiyey wstftariqu hadihi اlumma cla aaaiina firqa ayaa nabigu wuxuu sheegay calayhi salaau wasalaam kulluha fi nnaar ila waaxida midhkii baa lagu sheegay alfirqat annaajiya kooxdii badbaadaysa ahli sunnati wاljamaca sunnadana ku midoobay oo u saaxiibka ah oo waxa weeye ku kulmay sunnada nabiga calayhi salaau wasalam qadar waxaa la yidhaahdaa waa taqdiiru اllahi lilka'inaat taqdiir llahi lilkaainaat ayaa waxaa la yidhaahdaa qadar baa la yidhahda yacnii ilaahay inuu qadaro waxyaabaha dhici doona ama jiri doona kownkan alla subxaanahu wa tacaala inuu qadaro ayaa waxaa la yidhahdaa qadar baa la yidhahda taqdiir llahi lilkaainaat sida nusuustu ay tilmaamaysana ilaahay wuxuu koonkan ku qadaray sharna waa noqdaa khayrna waa noqdaa marka loo eego xagga adoommada watumina biqadar khayrihi wa sharihi wata xadiista ku timi macnaha looga jeeda sharkiisana waxa uu yahay waa dhinaca adoommada iyo xidhiidhka uu la xanuunkii waa qadar alle subxaanahu wa tacaala dhimashadii iyo geeridii waa qadar alle subxaanahu wa tacaala dhibaatooyinka iyo masaaibta imanaya ama qadarka dadka ku culus waxa weeye shar wuxuu u yahay xagga bini aadamka laakiin xagga alle subxaanahu wa tacaala haddii aynu ka eegno waa khayrun maxdun waa khayr maxdiya markaynu xagga alle subxaanahu wa tacaala ka eegno idan qadarku hadduu khayr yahay oo dadka u wanaagsan yahay isagu labada dhinacba waxa weeye xagga allana khayr buu ka yahay oo ujeeddo fiican buu alle subxaanahu wa tacaala ka leeyahay xagga dadkana waa u wanaagsan tahay ubad baa la siiyey caafimaad baa la siiyey xoolaa la siiyey wamaa ilaa dali hadduu yahay dhib yahayna hadduu dhib yahayna waxaynu leenahay xagga alle subxaanahu watacaala sharu ma ah waayo xagga alle subxaanahu watacaala marka laga eego ujeedooyinka uu ka ujeedooyinka uu ka iyo waxyaabaha ka dhalanaya iyo masaalixda ku guda sugan dhinaca wuxuu ka yahay wanaag buu ka yahay wanaag buu ka yahay marka waxaan leenahay qadarku hadduu shar yahay laysa maqsuudan lidaatihi wa inamaa maqsuudun liayrihi wlqasdu ilayhi qasdu wasaa'il hadduu wuxuu shar u yahay alla subxaanahu watacaala markuu dadka imtixaanayo ee dhibaatada ku keenayo dhibaatada lagu keenaya maqsuud lafteedu maaha ujeedadu iyada maaha ee ujeedadu waa waxa ka dhalanaya hadday macsiyo tahay waxa lagugu qadaray waxaa la doonayaa inay ka dhalato tawbo alla inaad usoo noqoto oo aad u toobad keento oo qalbigaagu u dulloobo alla subxaanahu watacaala inuu towbadii kaa aqbalo inuu kuu naxariisto masaalix badan baa ku sugan haddii waxa weeye xanuun lagugu keeno in lagugu dambi dhaafo alla subxaanahu watacaala kuugu dambi dhaafo wamaa ila dalik marka waxaan leenahay wixii shara marka laga eego xagga alle subxaanahu watacaala shar ma ah waa masaalix iyo dano waaweyn baa ku sugan oo alle subxaanahu watacaala uu ka leeyahay sida awgeed baa nabigu calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay xadiistan saxiixa ah washaru laysa ilay wixii shara laguma nisbeeyo yacnii si toosa laguma nisbeeyo waayo alle subxaanahu watacaala shar maxdiya oo khaalis oo saafiya all subaana wataaala ma sameeyo laakiin sharka dhacaya laftiis waxa ku sugan wanaag badan baa ku sugan oo all subaanahu wataaala uga jeeda alladii khalaqa almowta wlxayaa liyabluwakum ayukum axsanu camala ujeedooyinka all subaanahu wataaala wanaag iyo xikmad ayunbay waxawe ku sugan tahay laakiin xaggeena waa laga yaaba waxaasi waxayna dhibaya inuu noqdo waxaynu jeclaysanayna inuu noqdona waa laga yaaba idan xaqiiqadu waxay tahay ilaahay waxa uu qadarayo ee uu xukumay midina waa nafs lqadar wlqada midina waa almaqduuru wlmaqdiyu qadarka alle ee uu qadaraya laftiisu ficilkiisu alle subxaanahu watacaala waa wax wanaagsan laakiin waxa ka dhashay ee maqduurka ah ama maqdiga ah ayaa ama shar buu noqonaya ama khayr buu noqonaya waana laa nadri asharun uriida biman fi lard am araada bihim rabuhum rashada sharkii ilaahay looma nisbay ilaahay baana qadaray asharun uriida sharkayaa la doonay waa alla subxaanahu wa laakiin wanaaggii toos baa loogu nisbeeyey am araada bihim rabuhum rashada uriida bihim rashadan lama odhan marka taa waxaa looga jeedaa min baab اladab iyo macnahan hadda aynu tilmaanay oo de ilaahay wixii wanaagsan baa loo nisbeeya in la yidhaahdo maala allahu khaaliqu linsaan ya wlxayawaan waa wax wanaagsan laakiin haddii aad inta xunxun soo qaadato allahu khaaliqu lkilaabi wlkhanaasiiri wma ila dalik qofku hadduu yidhaahdo iyadoo alla abuuray haddana waa wax laga fiican yahay carabka in lagu gaar yeelo oo waxa xunoo keliya la qaato macno xun bay samaynaysa macaanidaasaa looga jeeda waliimaanu iimaan bilqadari qadar la rumeeyo calaa darajatayni waa laba darajo laba mansiladood wey kullu darajatin darajo kasta tatadamanu waxay koobaabsanaysaa shayayni laba shay waa halkii culimmadu ka odhanayeen maraatib lqadar waa afar ayuu shiikhu lababa dhinac isu raaciyey laakiin khulaaadodu waa afar wey maraatib اlqadr alcilmu wاlkitaabatu wاlmashiiatu wاlkhalqu afartaa wey aluula ta koowaad aliimaanu waa in la rumeeyo biana allaha alla calima inuu ogaaday maa shay alkhalqu khalqigu caamiluuna ay samaynayaan bicilmihi cilmigiisa inuu ku ogaaday alqadiimi horeeye qadiimka ah alladii cilmigaasoo huwa isagu uu yahay mawsuufun mid ku sifaysan bihi cilmiga azalan xilligii tegay iyo wa abadan xilliga dambe labadaba wa calima alla waa ogaaday jamiica axwaalihim khalqiga axwaashoodao dhan waa ogaaday min aaacati aacooyinka iyo wlmacaasi macaasida iyo wlrsaaqi arsaaqda iyo wlaajaali ajalaha xiliyada ay dhimanayaan intaba all subaanahu wataaala waa ogaad shiikhu wuxuu ku tilmaamay martabada koowaad ama waxa weeye darajada koowaad oo laba loo sii qaybiyey teeda koowaad cilmi oo ah alle subxaanahu watacaala cilmi inuu ku sifaysan yahay cilmiga hore usoo mar wuxuu ka mid yahay sifaatka daatiga ah waa sifatu daat ilaahay daatadiisu lam tazl wlaa tazaalu muttaifata bاlcilm ilaahay weligiiba xilligii la tegay kama uulin kamana zuuli doono mustaqbalka inuu cilmi ku sifaysan yahay marka zlanna waa dawaamun fi lmaadi badanna waa dawaamun fi mustaqbal lan yani xilligii lasoo dhaafay weligeedba fi l maadi ilaahay cilmibuu ku sifaysnaa badanna waa fi lmustaqbal mustaqbalkana ilaahay cilmibu ku sifaysnoon doonaa cilmigaasina ka zuuli maaya daatadiis cilmigii baa lagu sii tilmaama inuu yahay cilmi shaamila ah oo alla subxaanahu wa tacaala wax walba wuu ogyahay hadday aaca iyo hadday macsiyo tahay qof waliba wuxuu quudanayo xilliga uu dhimanayo ilahay wax walba waa ogyahay wax kastoo koonkan ka dhacaya alla subxaanahu wa tacaala si duuduuban iyo si faahfaahsan labadaba waa ogyahay wixii suuragala iyo wixii mustaxiila labadaba waa ogyahay idan cilmiga alle waa shaamil waa cilmi shaamila wayaclamu ma fi lbari wlbaxr wma tasqط min waraqة ila yaclamuh wla xabaة fi ظulumaat اlأrض wla raطbin wla yaabisin ila fi kitaab mubiin wlow ruduu lacaaduu lima nuhuu canhu wainahum lakaadibuun all subaana wataala wuxuu inoo tilmaamay in waxawe adduunyada inaan cidi ku soo noqonayn haddii laga tago waxaraamun cala qaryatin ahlaknaaha anahum laa yarjicuun waa mustaxiil qof dhintay inaanu dib u soo noolaanayn wax dhacayam adduunyadan dadkii ka tegay inaanay dib ugu soo noqonayn waa mid mustaxiil mustaxiilkuna waa laba mustaxiil lidaatihi iyo mustaxiil fii cilmi illahi caza wajal hadda tani waa mustaiil fi cilm illaahi caza wajal waa wax dhici kara ilahay inuu soo celiyo laakiin alla subxaanahu watacaala wuxuu inoo sheegay inaanay dhacayn wuxuu alla ka hadlay subxaanahu watacaala markuu cilmigiisa ka hadlayay haddii waxa weeye lagaba soo qaadi lahaa in la soo celinayo oo iyagoo dhintay adduunyada dib loogu soo celinayo wax dhacaya ma laakiin hadday dhici lahaydba lacaaduu lima nuhuu canhu wainahum lakaaibuun waxay samaynayaan wixii awalba ay samaynayeen halkiibay ka wadayaan marka ilahay wuxuu ogyahay dadka gaalada ah ee odhanaya yaa laytanaa nuraddu walaa nukadiba biaayaati rabbina wanakuuna min almuminiin adduunyada haddaad jaanis dambe ilaahay uu noo siiso iimaan baanu la imanayna alla wuxuu sii sheega haddii la soo celin lahaa lababa soo celinaya waa mustaaxiile halkiibay ka sii wadayaan waxaa halkaa laga qaatay cilmiga alleh inuu galo oo uu ku tacalluqo oo alle subxaanahu wa tacaala ogaanayo shayga mumkinka dhici kara iyo mustaxiilka labadaba cilmigu labadaba waa ku xidhay waana cilmi shaamila jumlatan iyo tafsiilan si duuduubaya si faahfaahsan labadaba alle subxaanahu wa tacaala waa ogaya alam taclam ana allaha yaclamu ma fi samai wlard yaclamu ma yaliju fi lard wma yahruju minha alam tara ana allaha yaclamu ma fi samaawaati wma fi lard ma yakunu min najwa aaaati ila huwa raabicuh adilada cilmiga tilmaamaysa aad bay u badan tahay uma kataba allah intaa dabadeed alla waa ku qoray fi lawxi maxfuud lawx maxfuudka maqaadiir alkhalqi khalqiga aqdaartood iyo qadarka alla uu qadaray buu alle subxaanahu wa tacaala ku qoray fawalu ma shayga ugu horeeya ee khalaq allahu ilaahay uu abuuray alqalam waa qalinka wey qaala lahu alla waxa uu ku yidhi uktub qor qaala waxau hi maa aktubu maxaan qora qaala waxau hi uktub waxaad qortaa maa huwa kaainun waxa ahaanaya ilaa ywmi alqiyaama inta qiyaamaha laga gaadhay marxalada labaad ee qadarku uu leeyahay alla subxaanahu watacaala markuu ogaaday waxa dhacaya ayuu wuxuu ku qoray looxulmaxfuudka xilligii qoraalka la samaynayeyna waxaa loo abuuray qalimka si waxa weeye loogu sameeyo qoraal loogu sameeyo idan xadiikaasi wuxuu tilmaamaya hadalkanuu shiikhuu soo qaatay waa xadii nabiga ka sugan calayhi salaau wasalaam sunan abi daawuud iyo hayrkii ku sugan walu maa khalaqa allahu lqalam makhluuqaadka waxaa ugu horeeya xagga abuurka qalinka ayaa uga horeeya waana masale khilaafiya bacdu ahlilcilmi saasay ku tageen iyagoo xadiidkan daliishanaya oo waxay yidhaahdeen awalu lmakhluuqaati khalqan alqalam qowlka labaad oo saxiixa oo xooga badani waxa uu yahay ana awala almakhluuqaat carshu llahi subxaanahu wa tacaala makhluuq la abuuro waxa ugu horeeyey carshiga alle taana waxaa u daliila xadiikii bukhaari kataba allahu maqaadira alkhalaa'iq qabla an yakhluqa asamaawaati waalarda bhamsiina alfi sana wa kana carshuhu cala alma ilaahay wuxuu qadaray oo la qoray waxa lagu qorayaana waa qalinka qalinkana waxa la abuuray xilligii la qorayay maqaadira alkhalaa'iq qabla an yakhluqa samaawaat bihamsiina alfa sana samaawaadka iyo dhulalka intaan la abuurin konton kun oo sano ka hor baa qoraalka la sameeyey qalinkaana lagu sameeyey wa kaana carshuhu cala almaa xilligii qoraalka la samaynayeyna ilaahay carshigiisu biyaha ayuu ka sarreeyey marka xilligii qalinka la abuuray ee qoraalka uu samaynayay carshiga alle subxaanahu wa tacaala makhluuq buu ah sida xadiikaasi tilmaamay watuu ibnu lqayim leeyahy wakhtalafuu fi lqalami wakhtalafuu fi lcarshi wاlqalami aladi kutiba alqadaء bih min addayaani hal kana qabla alcarshi aw huwa bacdahu qowlaani cinda abi lcala lhamadani wاlxaqu ana alcarsha qablu lأnnahu waqta alkitaabati kana da arkani lأnnahu waqta alkitaabati kana da arkani qowlkaasaa sawaabku yahay iyadoo xadiika bukhaari loo daliishanayo xadiikan kale walu maa khalaq allahna waxaa lagu qaadayaa waliya nisbiy yani binisbati maa cada makhluuqaat carshiga wixii ka soo hadhay marka loo eego walu maa khalaqa allah lqalam wey laakiin alwaliya almulaqa ka ugu horeeya mar walba waa carshiga ynu leedahay awaliyadanina waa nisbi saasaynu isu waafajinayn marxalada labaad waa alkitaabatu fi lawxi lmaxfuud in lowx lmaxfuudka lagu qoro oo lagu diiwaangeliyo ilaa qiyaamaha waxaa dhacayo mufasale ninka zayd la yidhaahda maalintaasuu dhalanaya maalintaasuu qaangaadhaya maalintaasuu waxaa samaynaya maalintaasuu guursanaya maalintaasaa ubad u dhalanaya maalintaasuu arxaya maalintaasuu naxaya maalintaasuu dhimanaya wahaakada qof walba maalin walba iyo sanad walba iyo inta uu nool yahay camal kastoo uu qabanayo si faahfaahsan ayaa looxulmaxfuudka loogu qoray walidaalika imaamu axmed ayaa loo soo galay isagoo naftu iska sii gurayso dabadeedna uu taahaya culimmadii soo booqotay buu ku ii taahaygan ma la diiwaangelinay ma la qoray haabay ku idhaahdeen famaa ana bacdaha dib uma tahay xanuunkii isku celi yani aniinka iyo taahitaanka iyo wax walba waa la diiwaangelinaya ka waxaa loo yaqaanaa alkitaabatu fi lawxi lmaxfuud labadaaba ilaahay aayad buu ku jamciyey alam taclam ana allaha yaclamu ma fi samai wlard ina alika fi kitaab waxa uu alla ogaaday subxaanahu wa tacaala samaawaadka iyo dhulalka inay ka dhacayaan ilaahay kitaab buu ku qoray oo looxul maxfuudka ah ina alika fi kitaab ina alika cala allahi yasiir fama asaaba linsaana qofka wixii haleela lam yakun ma aha liyukhti'ahu mid waxa weeye seegaya ma ah wamaa akhta'ahu wixii seega ee gafa lam yakun ma aha shaygaas liyusiibahu mid haleelaya yani looxulmaxfuudka wixii ku dhacayay si kasta hadduu uga baaraandago shayga noocaasa mid waxa weeye haleelaya maaha ku dhacaya maaha cagsigeeda haddii ilaahay uu u qadaray shaygaasi inaanu ku dhacay inaanu ku dhacay shayga noocaasi waa mid ku dhacay ilahay baa looxulmaxfuudka ku qoray whatsapkan ku arkay maalin dhaweyd weli mobilkayga waa ku jira waatan tukaanada de caalamka tukaanada kamarada ku xidhan cibar badan baana inooga soo baxay ilahay mahadii tekhnolojyadan la isticmaalay yani wixii yoomkaa dhacayay oo dhan baa la duubaya hadhowna wixii munaasibaa lagala soo baxaya kamaradii tukaanka waxay qabatay nin doonaya tukaan inuu wax ka iibsado dabeedna kii tukaanka waxa uu yidhi dhinaca u wareeg alaabtu xaggaasay taalla waa idinka arkay tukaanadu koonayaal badan baa wax ku iibiyeen dabeedna labadoodii oo meeshii bay ka dhaqaaqeen kana wuxuu doonayaa alaabta inuu xaggaa uga soo qabto kana marfashka dhinaciisa kaluu doonayaa inuu soo istaago markay xaggaa u dhaqaaqeenna dhinaca labadiiba isku hubsadeen ayaa meeshii ay ka dhaqaaqeen baa gaari soo galo isku dudubiyey gaari baa soo galay oo isku jiridhay waana sikino waana sikino ilaahay baa looxul maxfuudka ku qoray qofka noocaasi halkaa inaanu ku dhiman inaanu halkaa ku dhiman alla subaana watacaala wasii qoray famaa asaaba linsaana lam yakun liyuia wixii ku haleelaya ilaahay uu kuu qadaray kugafi maayo saa doonta uga gaashaamo wamaa ahaahu lam yakun liyusiiba wixii looxulmaxfuudka ku seegayna mid ku dhacaya maaha jafat laqlaam qalimadii waa ingegeen wa uwiyat suxuf buugaagtiiyo suxuftiina waa la laabo oo bimacnaa qoraal dambe dhici maayo jafat laam qalamadiibaa hadda la badiyey sida qoraalku uu u badan yahay buu qalinkuna u badanaya qoraalku waa aar qalimaduna waa aar wey waayo marka qoraal la samaynayo waxaa loo baahan yahay suxuf iyo iyo qalinkeedii baa loo baahan yahay midi waa ka caamka ah waa kitaabatun caama waa lawxulmaxfuudka qalanka loo isticmaalayna waa qalamun caam waa alin caama wey awl maa khalaq allah lqalm faqaala lahu uktub waxa la qoray waa kitaabatun caam waa kownkan wixii ka dhici lahaayoo dhan qalinka lagu qorayna waa qalamun caam waa qalam wax kastoo kownkan ka dhacaya waxa weeye lagu qoray qaybta labaad waa alkitaaba alcumuriya cumru linsaan wa xayaatu qofku intuu nool yahay wixii ka dhacayana iyaduna waa qoraal labaad wey bikatbi risqihi wa ajalihi wa shaqiyun aw saciid qofku marka uurka uu galo ee ilaahay uu ku abuuro ayaa malagu wuxuu qoraye wixii camale uu samayn doono xilliga uu dhimanayo ee arsaaqda uu cuni doono ayaa la diiwaangelinaya waana diiwaangelin laga soo xiganayo tii lawxulmaxfuudka ayay u tahay tafsiil u tahay ayay tafsiil u tahay waayo lawxulmaxfuudka tii ku sugnayd waa khalqigoo dhan nooc walba laakiin ta la qorayaa waa mid adiga kugu saabsan iyo noloshaada iyo arsaaqdaada iyo ajashaada iyo camalkaada iyo waxa aad tahay ayay ku saabsantay kitaabatun cumuriya baa la yidhahda qalinka uu malagu isticmaalayaana waa qalamun cumuriy waa qalam u dhigma oo isaguna ku saabsan lagu qorayo qofka xilligiisa iyo noloshiisa jafat laqlaam waataan leena qalimadu waa badan yihi qaybta saddexaad waa kitaabatun sanawiya kitaabatun sanawiya sanadka wixii dhacayana in la qoro fiiha yufraqu kullu amrin xakiim tnazl malaaika wruuxu fiiha min maxaa ka horeeye ina anzlnaahu fi laylat اlqadr wma adraaka ma laylat اlqadr tnazl اlmalaaikatu wاlruuxu fiiha biidni rabbihim min kuli amr amarka ay la soo degayaan habeen walba laylat اlqadri waxay la soo degayaan habeenkaa habeenkiisa ilaa laga gaadhayo waa muddo sanada wixii dhacayay ayay la soo oo si faahfaahsan bay u qoranayaan iyadoo looxulmaxfuudka laga soo xiganayo sanadkaa cidda dhimanaysa iyo cid waliba waxay helayso iyo waxyaabaha dhacaya ayaa lagu faahfaahinaya waa kitaabatun sanawiya qalinka lagu qorayaana waa qalamun sanawiyun wey qaybta afraad waxa uu yahay waa kitaabatun yowmiya waa kitaabo ama qoraan yowmiya kula yowmin huwa fii shan acmaasha maalintii aynu samaynayno waxa weeye qoraalka la samaynayo iyo qalimada la isticmaalay iyaduna waa kitaabo iyo aqlaam xilligaa la isticmaalayo iyadana adilo badan baa inoo tilmaamaysa waina calaykum laxaafiiin kiraaman kaatibiin maa yalfidu min qawlin ila ladayhi raqiibun catiid qoraal bay samaynaya qoraalkaana qalimay u isticmaalaya qalima isticmaalaya marka maalinta jumca la yimaado ee dadku ay imanayaan ida kana ywm اljumuca kana clى abwaabi اlmasaajidi malaa'ikaة yaktubuuna اlأwla fi اlأwl markuu imaamku khudbada bilaabo ayay joojinayaan qalimadaas iyo qoraalka ay joojinayaan marka taasina waa kitaabaة ywmiya qalimka loo isticmaalayaana waa aqlaamu ywmiya qaal llahu tacaal alam taclam miyaadan ogayn ana allaha alla yaclamu inuu og yahay maa fi samaawaati samaawaadka waxa ku guda sugan iyo wlardi dhulka ina dalik arinkaasi fii kitaabin kitaab buu ku sugan yahi waa lowxulmaxfuudka yacni cilmiga alle subxaanahu wa tacaala wuxuu ku qoran yahay lowxulmaxfuudka ina dalika kaasi cala allahi ilaahay dushiisa yasiiru waa mid fudud wey oo alle subxaanahu watacaala waa u fududyay aayadda waxaa lagu kulmiyey cilmiga iyo kitaabada labadaasaa lagu kulmiyey wa qaala tacaala maa asaaba ma haleelo insaanka min musiibatin musiibo fi lardi dhulka iyo walaa fii anfusikum nafihin ila fii kitaabin hadday jirto kitaab bay ku sugan tahay min qabli an nabra'aha inta aanaan abuurin waxa weeye dhulalka iyo nafihiin yani intaanaan idin abuurin ayaa alla subxaanahu wa tacaala kitaab uu ku sugay musiibada idinku dhacaysa ina dalika kaasi cala allahi ilaahay dushiisa yasiirun waa mid u fudud wey ilahay waa u fududy ayadanina waxay noo tilmaamaysa si gaara ah u tilmaamaysa alkitaaba ilaahay inuu qoraal ku sameeye wax kastoo dhacay qoraalkana waxaa ka horeeya cilmi marka waxaa la cadeeya kitaabadii waxaana ku guda sugan oo ka horeeyay cilmi waxaa la qoray alla subxaanahu watacaala inuu sii oga marka aayadda hore labadaba nas baa loogu sheegay cilmiga iyo kitaabada aayadda labaadna kitaaba lagu cadeeyey waxaana ku guda sugan oo mutadamin ah cilmigii alle subxaanahu watacaala wa hada taqdiiru taqdiirkan isaga ah ataabic waxa weeye raacaya licilmihi ilaahay cilmigiisa subxaana xumaan ka nasahnaaye yakuunu waa ahaanaya fii mawaadica boosas buu ahaanaya jumlatan si duuduuba iyo wa tafsiilan si faahfaahsanba faqad kataba waa xaaladii hadda aynu sheegayn faqad kataba waa qoray fi lawxi maxfuud lawxulmaxfuudka alla waa ku qoray maa shaaa wixii uu doono ee ahaanaya waidaa khalaqa haddii uu abuuro jasad aljaniini ka uurka ku jira jidhkiisa qabla nafhi ruuxi fiihi nafta inta aan lagu afuufin bacaa ilayhi ilaahay waxa uu usoo diraa malakan malag fa waxa la amraya malagaas biarbaci kalimaatin afar kelmadood fa waxa la odhanaya uktub qor risqahu wuxuu quudan doono intuu adduunyada joogo iyo wa ajalahu xilliga uu dhimanayo iyo wa camalahu camalkiisa iyo wa shaqiyun ma mid hoogayba am saciidun mise waa mid liibaanay iyo wanaxwa ali iyo wixii lamida taasina waa alkitaaba lcumuriy waa ti aynu ku tilmaanay waa ti labaad shiikhu waxau hi fahada qadar qadarkan isaga ah qad kaana waa aha yunkiruhu miday diidayaan ghulaatu lqadariyi kuwa ku talax tagay qadarka adiiman xilligii hore wamunkiruuhu lyow kuwa maanta diidayaana qaliilu waa yaryihiin ama waaba macduumba waa kuwa lalayahay waa kuwa cilmiga iyo kitaabada diidan ee odhanaya alla subxaanahu wa tacaala maba oga waxa dhacaya ama kuwa odhanaya si duuduuba buu u labadaasiba dadkii diidanaa waxay ahaayeen qadariyada mutaqadimiintoodiibay ahaayeen laakiin way baabaeen culimmaduna waa gaalay imaamu shaafici waxa uu khaasimuuhum bilcilmi fain aqaruu bihi khusimuu waila faqad kafaruu buu yidhi imaamu shaafici qolada qadarka diidan waxaa kula doodaan ilaahay cilmigiis war waxa koonka ka dhacaya ilaahay ma sii oga hadday taa hadal ka keenaan oo ay diidaan waa gaalo diinta islaamka way ka baxeen ilaahay ma oga waxa dhacaya ilaahay baa jahli lagu tilmaamaya haddii ay sugaanna waa laga adkaado oo ilaahay wixii uu sii ogaaday inuu qoro oo uu doono oo uu fuliyo waxa weey waa wax wey shiikhu waxau hi waama darajat aniya qaybta labaad miya fahuwa isagu mashiiat llah ilaahay doonitaankiisa wey annaafidatu ee fulaysay waqudratuhu awoodiisi wey ashaamilatu ee shaamilka ahayd ee alle subxaanahu wa tacaala wax walba wuu awoodaya wahuwa alle wahuwa kaasina aliimaanu waa in la rumeeyo darajada labaad biana maa shaa allah wixii alla uu doono kaana inuu ahaanay wamaa lam yasha wixii aanu dooninna lam yakun inaanay ahaanayn wa annahu alle maa fi samaawaat anahu maa fi samaawaat anahu ay ana shaana xaalku inuu yahay maa fi samaawaati waxa samaawaadka ku sugan iyo wamaa fi lardi dhulalka waxa ku sugan min xarakatin oo dhaqdhaqaaqa iyo walaa sukuunin xasilooniya ila bimashii'at illaah waxa weeye doonitaanka alle inay waxa weeye ku ahaanayaan laa yakuunu ahaan maayo fii mulkihi ilaahay milkigiisa iyo waxa uu leeyahay waxaweeye ka dhici maayaan oo ku ahaan maayaan waanahu alle subxaanahu xumaan ka nasahnaay calaa kulli shayin shay dhammaantii qadiirun inuu awoodayo oo min almawjuudaati waxa jira waxa weeye ahaaday iyo wlmacduumaati waxyaabaha aan jirin ahaaday mawjuud iyo macduum labadaba alle inuu awoodayo oo bimacnaa mawjuudkana uu macduum u badelay oo wujuudka ka qaaday macduumkana wujuud u badelay wax jira waa all ka dhigay ilaahay labadaba waa awooda inamaa mruhu ida araada shayئan an yaquula lahu kun fayakuun waqad khalaqtuka min qablu walam taku shaya adoo macduuma ayuu ilaahay kaa dhigay subxaanahu watacaala shay kaa dhigay laakiin waxaan leenahay ilaahay awooddiisu waxay ku saabsan tahay wixii dhici kara ee shay noqon kara ee la fahmi karo shaygaasi inuu dhacayo ka noocaasa ilaahay awoodiisu ay ku saabsan tahay waxa mustaxiilkee aan dhacay ee caqligeenna aan ku soo dhacay ee aan la suuradaysanay ee kownkan aan ka dhici karin shay ma ah laysa shayan haddaanu shay ahaynna wallaahu calaa kulli shayin qadiir ma soo gudagelay sidaa awgeed la odhan maayo oo caqligaaga ku soo dhici maayo ilaahay ma awoodaa alle lamida inuu abuuro waxaan leenahay wax suuragala ah maha waa mustaiil awoodduna kuma saabsana in la isweydiiyana maah in la isweydiiyana maah waayo qudradu waxay ku tacalluqdaa wixii mumkina biqudratin tacallaqat bimumkini waa kii lahaa awood ku tacalluqda wixii mumkina suuragala ah. marka qolyaha odhanaya sida asxaabu wاllahu clى kuli shayin qadiir wkhas alcaqlu datahu falaysa calayha biqadir saxma calaa kulli shayin qadiir waa caam ilaahay mustaxiil iyo mumkin labadaba waa awoodaa laakiin waxaa caqligu kasoo istinoonaya wixii mustaxiil ah inaanu alle subxaanahu watacaala awoodayn waxyaabahaasoo dhan waa khalad wey waxaan leenahay awooddu waa wixii suuragala wey ilaahay subxaanahu watacaala inuu abuuro alla la midana mid waxa weeye dhici karta ma awooduna kuma saabsana famaa min makhluuqin makhluuq ma ahaanin fi lardi dhulka gudihiisa walaa fi samaai samada ila allahu hadduu jiro alle khaaliquhu ka abuuray weeye subxaanahu xumaan ka nasahnaay laa khaaliqa mid abuuray ma ahaanin hayruhu aan alla ahayn walaa rabba rabbina ma ahaanin siwaahu alle ka soo haday ilaahay umbaa rabbi u ah oo maamulaya oo iska leh oo abuuray subxaanahu wa tacaala wamaca dalika taa iyadoo lala qabo faqad amara ilaahay uu amray alcibaada addoommada biaacatihi inay aeecaan wa aacati rasuulihi rasuulkiisa inay aeecaan wanahaahum waa u diiday can macsiyatihi inay caasiyaan ayuu all subaanahu wa taaala u diiday yani iyadoo all subxaanahu wa tacaala wax kastoo koonka ka dhacaya ilaahay uu doonay oo alla uu doonayo doonitaankaasina uu yahay doonitaan kowniya oo bimacnaa in la helo ayuu alla subxaanahu watacaala doonay doonitaankaa inagoo sugayna oo alla u sugayna ayaa haddana alla subxaanahu watacaala wixii dadku ay samaynayeen laba u qaybiyey wax laga doonayo oo la amray oo all subaanau wataaala uu jecelya iyo wax all subaanahu wataaala uu diiday oo dadku ay samaynayaan allana aanu doonin subaanahu wataaala oo uu doonay inaan la samaynihalkan wuxuu ku tilmaamaya doonitaanka all subaanahu wataaala ee maxaa looga jeeda doonitaanka all sida ahlu sunnati waljamaca ay qabaan laba macnaa soo gudagelaya ilaahay shayga inuu u doono inuu dhaco almashia alkwniy ama aliraada alkwniy doonitaanka kawniga ah oo macnuhu yahay alla wuxuu doonay shaygaa in la helo ilaahay wuxuu doonay inuu dhaco ilaahay wuxuu ogaa inuu dhacayo lowxulmaxfuudkana waa ku qoray uuna doonay uuna abuuray alla subxaanahu wa tacaala ka noocaasa ayaa looga jeeda kaasaa waxaa laga yaabaa inuu noqdo wax ilaahay uu jecel yahay iyo waxaanu ilaahay jeclay labaduba waa ka suuragal wey marka iraadadu midi waa alkowniya waa tanaynu ka hadlayno waa almashia iraada kowniya la yidhaahda mashiiana waa la yidhaahda qaybta labaad waa aliraada sharciya ilaahay shaygii diin ahaan iyo cibaada ahaan iyo wanaaguu leeyahay alla subxaanahu watacaala inuu u doono doonitaankaasna waxa ka dhalanaya jacayl baa ka dhalanaya waa waxuu ilaahay jecely ayuu ilaahay u doonay doonitaanka noocaasa kama dhalato doonitaankii kawnigaha kama laazimo waa laba kala duwan wey waana laga yaabaa inay kulmaan inaanay kulminna waa laga yaaba horaynu uga soo hadalna marka laysku celceliya afar qaybood baa ka soo baxaya maa araadahu sharcan wa kownan shay ilaahay uu doonay sharci ahaanna uu doonay inuu dhacana uu doonay waa sida iimaanu abi bakrin oo kale abi bakr in iimaan laga helo oo mumin uu noqdo inay dhacdo alla waa doonay oo way dhacdo una jeclaysanaya alla subxaanahu wa tacaala inay dhacdo waa iimaan alla waa jeclaysanaya waa tusaale aynu u tusaalaynayno labadiyo kulmay doonitaan sharciya iyo mid kowniya cagsigiis muxuu noqonaya tusaaluhu taa ka tusaale qaata ya abujahl waxaynu tusaalayna labadaba all inuu doonay waa la fahmay taasoo ma qaybta labaad waxaa ka dhigay labadaba all inaanu doonin ma tusaale ya waa kufru abi bakrin isidiiq inuu gaal noqdo inay koonka ka dhacdo alla ma doono maya inuu abubakr gaaloobo ilaahay miyuu jeceli harci ahaanna looma doonin idan kufru abi bakrinna lam yuridhu sharcan walaa kawna labada midna looma doonin waxaa inoo haay labada kale o iska sahlan abijahl baad sheegtee waa iimaanu abi jahlin iyo kufru abi jahlin yani kufru abi jahlin waa araadahu kufru abi jahlin maa araadahu kawnan faad inay kownka ka dhacdo unbu alla doono harci ahaan looma doonin lamana jecla laakiin iimaanu abi jahlin ya iimaanu abi jahli maxaan leena maa araadahu sharcan faqad wy waayo kown ahaan looma ma dhicin laakiin alla subxaanahu watacaala uu jecel yahay abijahl inuu rumeeyo waayo iimaanka all waa jecel yahay in la helo sooma iimaanku sidiisaba waa wuxuu alla jecel yahay laakiin waxaa kaa awood badnaanaysa kownka in qofkii laga helayo inaan laga helin waxay ku xidhan tahay mashiicadii kowniga ahayd bay ku xidhantahay marka afarta xaalado waa sidaas maa araadahu kownan wa sharcan waa iimaanu abi bakrin ma lam yuridhu la kwnan wla sharcan wa kufru abi bakrin ma araadahu kwnan farat wa kufru abi jahlin ma araadahu sharcan faqat wa iimaanu abi jahlin marka halkaa waxaynu ka fahmayna labadaa doonitaan inay kala duwan yihiin qolada lumay baabka ku lumay laba qolaa ugu waaweyn waa jabriya iyo muctasila ama qadariya nimanka la yidhaahdo labada qole waxay isku waafaqeen labada doonitaan inay isku mid yihiin halkaynu inagu ka kala qaadnay waxay yidhaahdeen alla subxaanahu wa tacaala wax kastoo kownkan ka dhacaya uu doonay haddii uu doonay oo uu ogolaaday inuu kownka ka dhacana uu jeceliyey labadaasay kala qaadi waayeen dabadeedna xaalkiibaa ku adkaaday oo waxay isu qaban weyday dambiga iyo macsiyada dhacaya sidee buu all subaanau wataaala u jeceliysidee buu all subxaanahu watacaala u jeceliye taa siday u xallin lahaayeen bay labada dacal kala istaageen jabriyadu waxay idhaahdeen ilaahay baa doonay waana jecelya addoonkuna shaqa kuma lah cadaabka lagu cadaabayana waa min allah laakiin waxa wey waa ficlu ku khasban yahi taana waxaa ka dhalanaya ilaahay inuu ulminayo dadka ulminayo macno baaila ka soo baxaya wa kulahaa asbaxtu munfacila lima yakhtaaruhu minii ficli kulluhu aacaatu asbaxtu munfacilan waxaan noqday mid fulinaya lima yakhtaaruhu wuxuu iga doonay fa ficlii kulluhu aacaatu wax kastoo aan sameeyaaba waa aaco ya marka shay la jabinayo kasartuhu fankasar baa layidha uu jabay yani wixii buu aqbalay ficiladanaynu samaynayno waa waxaynu ku khasbannahay oo laynagu fulinayo alqaahu fii yami maktuufan waqaala lahu iyaaka iyaaka an tabtalla bilmaai wuxuu xaalku ka dhigan yahay bay yidhaahdeen inta garbaduub laguu xidho dabadeedna badda lagugu sii daayo la yidhaahdo iska ilaali biyahaas inay ku taabtaan garbaduubna waad u xidhanta waxay yidhahdeen qofku waa khasban yahay wuxuu la mid yahay bay yidhaahdeen kii qacantu ay gariiraysay ee murtacishka ahaa ee faaliga qabay gacantiisu aanay fadhiisanay ka noocaasa dhaqdhaqaaqa uu samaynaya ma doonayo koobshaa haddii uu qabsado uu ka qubanaya koobku ficladaynu samaynayna waa noocaasoo kale yidhahdeen waxayna xoojiyeen xaggii alle subxaanahu wa tacaala iyo waxay yidhaahdeen wax kastoo aynu samaynayno inagu waxbaba kuma lihin ilahay baa iska wadale subxaanahu wa tacaala qolada kalena dhinaca kale istaageen oo waxay yidhaahdeen suuragal maah shay aanu jeclayn inuu alla subxaanahu wa tacaala kaa doono inuu kaa doono suuragal maaha doonitaankii kawnigaha baynu ka hadlayn labadii maadaamay mutalaasimayn noqdeen waxay yidhaahdeen wixii ficilka ku saabsan xumaanta ah ilaahay loo nisbayn maayo addoonkaa iskale isaga ayaa doonay waxay leeyihin ilaahay wuu ogyahay wuu sii ogya laakiin addoonku isagaa doonay mashiiada isagaa iskaleh isagaana sameeyo abuurtay ficilkaana isagaa iskaleh ilaahayna wax shaqaa kuma laha idan waa qolada diidan mashiiada iyo khalqiga labadaa dambay diidan cilmiga iyo kitaabada ma diidana ilaahay wuu sii oga laakiin waxay leeyihin marka shaygii loo yimaado dooritaankiisana adoonkaa iskale ilahay wax shaqaa kuma laha fulintiisana iyo abuurkiisana adoonkaa iskaleh isagaana abuuranaya waa halkay ka timi alcabdu yakhluqu ficlahu adoonku ficilkiisa isagaa abuurayo iskaleh labada qoloba qaacidadaasay ka wada duuleen ahlu sunnaha la waafajiyey qaacidadaasay ka wada duuleen labada qoloba waxay isku dayaan adilo inay daliishadaan jabriyadu adoonku inaanu ficil lahayn waxay u daliishadeen wmaa ramayta id ramayta walaakina allaha rama nabigaa laga hadlaya calayhi salaau wasalaam waxaa la yidhi maad ganin xilligii aad ganaysa ee ilaahay baa ganay waa markuu ciidda ku saydhinayay iyo dhagaxaanta gaalada uu ku saydhinayay ramyiga noocaasa nabiga waa loo diida calayhi salaau wasalaam waana ficil nabigu sameeyey ilaahay baa yidhi wamaa ramayta walaakina allaha rama daliilkaasay daliishadeen laakiin daliil uma aha jawaabtiisuna waxay tahay alla wa watacaala isla aayadda ayaa ficilka marna ilaahay loo nisbeeyey marna waxa loo nisbeeye nabiga calayhi salaau wasalaam waxaa la yidhi wamaa ramayta ya muxamed ida nabigaa loo nisbeeye id ramayta xilliga aad tuurayso nabigaa loo nisbeeye walaakina allaha rama hase yeeshee ilaahay baa tuuray culimmadu waxay idhaahdeen marka nabiga loo nisbaynayo waa fi libtida waa inuu ficilka bilaabo nebigaa ikhtiyaarkiisa ku sameeyey waa ficil nebi calayhi salaau wasalaam saasaa loogu nisbeeyey laakiin wixii aad tuurtay meeshii aad la doonaysay inuu haleelo iyaduna tuuritaanka dhammaadkeedii wey ilamidina waa ficilkii inaad keebka intaad qabada xabadda aad tuurto midina waa meeshii aad la doonayso inuu ku dhaco labaduba waa ramyi marka ka nabiga loo nisbeeye waa ficilka samayntiis ka all loo nisbaynayaana waa isaabadii meeshii lala doonaya in lala haleelo macnuhuna wuxuu u dhacay wamaa ramayta id ramayta walaakina allaha ramaa ay asaab ilaahay baa haleelay oo ku waafajiyey meeshii inaad la haleesho waxay kaloo daliishadeen oo ay leeyihiin adoonku ficilka shaqa kuma lah xadiikii tilmaamaya lan yadhula ljannata axadu bicamali camalka aad samaynayso waxa weeye annada ku geli maysid waxay idhaahdeen camalkan aynu samaynayn inagu wax shaqaa ah kuma lihin annana ku mutaysan mayn haddaynu lahaan lahay ama aynu wax ku lahaan lahay annadaynu ku geli lahay adiladana waa daliishadeen taana jawaabteeda daliilka dambe qolada kale inu kaga jawaabayn qolada kale muctasiladu iyagu waxay yidhaahdeen addoonku ficilkiisa isagaa abuuranay waxaa noogu daliila qowl llahi tacaala fatabaaraka allahu axsanu lkhaaliqiin aaliiin badan baa la sheegay alla kowka ah iyo qof waliba ficilkiisuu khaaliq u yahay sidaasaa khaaliqiin loo yiri daliilkaasay daliishadeen laakiin daliilkaasi sax maa laba jawaabood ba culimmadu kaga jawaabeen midi waxay tahay axsanu lkhaaliqiin waxaa looga jeedaayoo loo jamciyey waxyaabaha dadku ay samaynayaan ay sinaacaynayaan laakiin abuurkooda aanay lahayn ninka hadda caagada maaxda sameeyey warshad baa lagu sameeyey waxbuu isu geegeeye laakiin wuxuu isu geeyey ilaahay baa abuuray subxaanahu wa tacaala ninka saanica ah ee wax samaynaya wuxuu wax ka samaynayo ilaahay baa iskale subxaanahu wa tacaala macdanta iyo waxyaabaha dhulka yaalla iyo waxyaabaha la ysu geynayo waa makhluuqaad alle subxaana wa tacaala macnaha waa lagu macnay oo looga jeeda saaniciin kuwa wax sameeya kuwa wax sameeya laakiin ilaahay samayntiisu waa asli oo shaygu waxa uu ka kooban yahay asalkiisa ilaahay baa xitaa abuuray jawaabta labaadna waxay tahay ali luqada waxaa loo isticmaalaa bimacna taqdiir in wax la qadaro ayaa loo isticmaalaa la anta takhluqu uma tafri wabacdu nnaasi yakhluqu uma laa yafri qofku waxbuu ku talagelayaa kadibna waa go'aansanaya midna waxbuu ku talagelayayo qadarayaayo ka soo qaadaya mana go'aaminayo macnaha noocaasaa looga jeeda aayaddaasaasaa loogu jawaab waxay kaloo muctasilada ama qadariyadu daliishadeen adoonku ficilkiisa inaanu shaqo ku lahayn inuu iska leeyay oo isagoo abuuranayo jazaan bima kaanuu yacmaluun markii jannada laga hadlaya waxaa layihi jannada waxaa la idiin siinaya wixii aad samayseen camalkii aad samayseen baa la idinku badelay marka waxay yidhahdeen badu waa muqaabalo waa muqaabalo waa baaulciwab idan waxaa ka soo baxaya jannada waxaad u galayso o aad ku iibsanaysaa waa camalka aad leedahay allana jannada ayuu leeyahy subxaanahu wa tacaala adiguna camalkaaad leedahay camalka adaa abuurtoo iska leh waxaad dhaafsiisanaysaa jannadii oo aad ku badelanaysa daliilkii qolada hore ay daliishadeen lan yadkhula aljannata axadu bicamali iyo jazaan bima kanuu yacmaluun labadaba ahlu waxay isu waafajiyeen bada tilmaamaysa lan yadhula janaa axadu bicamali waa bau lciwadi wlmuqaabala yani qofna jannada ku geli maayo camalu leeyah oo uu ku badalanayo oo waxa weeye muqaabilka camalkiisa uu janno ku mutaysanayo waxa weeye qofna jannada sidaa ku geli maayo waa bauciwad wlmuqaabala la diiday waayo si kasta haddaad u dadaasho camalka aad leedahay yaa ku waafajiyey hadaad habeen oo dhan salaatuleyl u tukanayso yaa ku waafajiya waa alla subxaanahu wa tacaala marka camal aad iska leedahay oo jannada kuu goynaya oo alla subxaanahu wa tacaala aanu wax ku lahayn ma jiro marka jannadu waa fadli iyo gallad iyo naxariis iyo dheeraad alla uuna siiyey weye subxaanahu wa tacaala laakiin camalku muxuu keenaya jazaan bima kanuu yacmaluun camalku waa sabab ilaahay baa shayga iyo sababtiisana isku xidha annada sababteeda waxa laga dhigay camalkaaga laakiin camalkaaga iyo annada labadaba ilaahbaa iskale jazaan bima kanuu yacmaluun bada la sugay waa bau sabab waa sababiy ay bisababi camalihim saalix ayay jannada ku galeen bada la diidayna waa badii wax kala iibsiga iyo wax isdhaafsiga wey acmaasheennu halkay doonta ha gaadho ma gaydo jannada ma gaydo alaa ina silcat allahi aali alaa ina silcat allahi aljanna shiikhu waxa ui wahuwa alle subxaanahu xumaanka nasahnaaye oo masaladaynu hadda ka hadlayn yuxibu waa jeceli almuttaqiina kuwa wanaagsan marka la leeyahay muttaqiin buu jecelya maxaa ka fahmaysa ya marka la yidhaahdo muttaqiin buu jecelya may almuttaqiin waa wafi mujtaawi dadka mutaiinta ah buu jecel yahay muxuu ku jeclaa taqwada taqwaduu ku jeclaa markii taqwo qofka laga helay buu noqday maxay muttaqi mid ilaahay ka baqay marka alla ka cabsiguu jecel yahay dadka laga helayna waa jecelyahy wlmuxsiniin wuxuu jecel yahay dadka samafala samafalkuu jecel yahay ciddii samaysayna waa jecelyahy wlmuqsiiin dadka caadiliintabuu jecelyah idan cadliguu jecelyah cidda samaysana waa jecelyah wayardaa ilaahay waa ka raali noqonaya can ladiina kuwii aamanuu iimaanka laga helay wa camiluu saalixaati camalka wanaagsan sameeyey wuxuu uga raali noqonaya iimaanka iyo camalka wanaagsan walaa yuxibu alla ma jeclo alkaafiriina kuwa gaaloobay fain tawallow faina allaha laa yuxibu lkaafiriin walaa yarda ilaahay raalli kama ah can lqowmi alfaasiqiin kuwa aacadiisa ka baxay raalli kama ah walaa yamuru ilaahay ma amro bilfaxshaa xumaanta walaa yarda ilaahay raalli ugama ah licibaadihi addoommadiisa alkufra gaalnimo inay gaaloobaan ilaahay raalli waxa ugama ah oo lama jecla wallaahu alle walaa yuxibu alla ma jecla alfasaad fasaadka ma jecla inahu laa yuxibu lmufsidiin fasaadka haddaanu jeclayna mufsidiinta samaynaysana alla ma jecla marka shiikhu wuxuu leeya isma diidana waxyaabahaasoo dhani markaynu kownka ka eegayno waa wuxuu alla doonay wey waa wuxuu alla doonay wixii dhacaya laakiin markaynu ka eegno ma jecel yahay mise ma jecla waxay u qaybsamaan wuxuu jecel yahay iyo waxaanu jeclay ayay u qaybsamaan wlcibaadu addoommadu faaciluuna waxay samaynayaan xaqiiqatan dhab ayay afcaasha u samaynayaan yacnii addoommadu ficilada ay samaynayaan dhab ahaan u samaynaya oo sida qolada jabriyadu ay leeyihiin waa sidii kii waxa weeye murtacishka ahaa ayay la mid tahay ficilada la samaynaya ta noocaasi sax ma ah oo qof kastoo caqlila waxa uu ogyahay qofka xanuunsanaya ee xarakaadkiisa iyo dhaqdhaqaaqiisa aan celinayn iyo ka celinaya waxa wey inaanay isku mid ahayn mid waxa wey qacangarir buu leeyahy koobka shaa hadduu qabsado wuxuu isku dayayaa inuu ilaaliyo dabeedna isagoo aan doonayn buu shaahi ka qubanaya mid kalena awooddaa wuu leeyahy laakiin ogaan buu u qubay soo laba kala duwan ma waa laba kala duwan dad baa waxay qabaan salisulbow kaadida isku celin maayaan marka kaadi haystooda kaadi ku tima ay gashaba uu sii daynay awooduu ku kaantaroolo ku celiya mahayo mid kalena uu leeyahy marka labadaas markay isku kaajayaan isku nooc ma midina bareer buu u sii daynaya iyo doonitaan uu leeyahy midina isagoo doonaya inuu isku celiyo ayay ka soo qubanaysa marka caqliga lagu fahmaya dadka laftooda fahmaya waxa aynu doonitaankiisa leenahay iyo midda aynaan lahayn in la simaana sax walcibaadu addoommadu faaciluuna waa kuwa samaynaya xaqiiqatan dhab ahaan ficiladooda ayay samaynaya ay faaciluuna afcaalahum wallaahu allana khaaliqun waa abuuray afcaalahum afcaashooda ama wallaahu khaaliqu afcaalihim ilaahay afcaashooda mid abuuray wlcabdu addoonku huwa isagu almumin waa ka muminka ah wlkaafiru waa ka gaalka ah wlbaru waa ka wanaagsan wlfaajiru waa ka xumaanta samaynay wlmusalli waa ka tukanay wsaaimu waa ka <clears throat> wuxuu kaga hadlaya <clears throat> qoladan lumay ee odhanaya ficiladan addoonku dhab ahaan ma lah ku abuuray ficilkanna dhab ahaan fulinaya ayuu shiikhu qowlkooda meesha ku tilmaamaya haddii iimaan lagaa helo adaa mumina haddii gaalnimo lagaa helo adaa sameeya adaa gaala haddii samafal lagaa helo adaa laguu nisbaynaya haddaad tukato anta almusalli haddii aad soonto anta saaim adaa soomaya waayo ficilkan adaa sameeye ilaahay ha doono laakiin adiguna doonitaan baad ku leedahay ficilkan adaa iskale laakiin qoladaa kale hadalkooda waxaa ka dhalanaya idaa sallayt falmusalli xaqiiqatan man olada odhanaya waa laynagu khasbay ficilkana inagu malihi ida sallayt falmusalli man allah waida sumta falmusalli xaqiiqatan allah dabadeedna xumaantiina waa ka dhalanaysa wlciyaadu billah xaggii xumaanta haddii loo baydhana macno xun baa ka soo baxay waayo ficilka inagu shaqa kumalihin ilahay baa iskale subxaanahu wa tacaala taasuu shiikhu ku tilmaamaya marka ficil kastoo la sameeyo kii sameeyey baa loo nisbaynaya oo xaqiiqatan iskale walilcibaadi addoommada waxaa u sugnaaday qudratun awood cala acmaalihim acmaashooda ay awoodayaan walahum waxaa u sugnaatay iraadatun doonitaan u alla siiyey wallaahu allana khaaliquhum addoommada ka abuuray wey wa khaaliqu qudratihim awoodooda ka abuuray wey iyo wa iraadatihim doonitaankooda wa hada daraja ama wa hadihi daraja darajadan yada ah oo min alqadar qadarka ka mida yukadibu biha waxa beeniya waa labadii dambe wey waa mashiiada iyo abuuritaanka iyo khalqiga yukadibu biha waxa beeninayoo diidan caamatu lqadariyi qadariyada badankooda aladiina kuwaasoo samaahum nabiyu sal llahu alayh wasalam nabigu uu ku magacaabay majuusa hadihi lumma ummadan majuusteeda uu ku magacaabay wa iyaad miyaa intaas ya ayad waatee ayb liman shaaa minkum kii doona ee idinka mida an yastaqiima inuu toosnaado yani waxa lagu sugay addoonku inuu doonitaan leeyahy aayadda kale waa ku xigta mso ayad labaad wamaa tashaa'uuna ilaahay waxaa uhi dooni maysaan ilaa an yashaaa allahu rabb lcaalamiin inuu ilaahay doono mooyaane rabbiga caalamiintu inuu doono mooyaane waxaa la tilmaamay labadaa aayadood dadku inay doonitaan leeyihiin laakiin doonitaankaasi inuu ku xidhan yahay doonitaanka alle oo haddii wax aad doonto oo ilaahay aanu doonin inay dhacdo doonitaankaagu ka allu daba socda wixii alla uu doonay unbaa dhacaya wixii alla aanu dooninna dhici maaya idan alabat mashiiatuhu lmashiiaati kulliha saaxibu axaawiya waa ka yidhaahda doonitaanada alle waxay ka awood bateen dadka doonitaanadooda ayay ka awood bateen markaa sheikh wuxuu u daliishanaya addoonku inuu doonitaan leeyahay laakiin marka uu doono ee ficilka uu sameeyo addoonka iyo ficilkiisa labadaba allah abuuray subxaanahu wa tacaala wallaahu khalaqakum wmaa tacmaluun ilaahay baa idin abuuray iyo camalkiinaba waxa aad samaynaysaan labada shiikhu waxau i wayaqluu fiiha waxaa ku talax tegaya masaladan qowmun qolo oo min ahli libaati kamida kuwa qadarka sugaya xataa salabuu ilaa ay ka siibeen alcabda addoonka qudratahu awoodiisa ay ka siibeen iyo wakhtiyaarahu ikhtiyaarkiisa wayukhrijuuna waa ka bixinaya can afcaali illaahi ilaahay ficiladiis iyo wa axkaamahu axkaamtiis xikamaha xikmada iyo ujeedooyinka ayay ka siibayaan iyo wa masaalixaha danaha ku sugan bay ka saarayaan yani waa qoladii jabriyada aynu ku sheegnay waxay leeyihiin hadalkooda ka dhalanaya ee kii waxa weeye xumaanta sameeyey iyo kii wanaagga sameeyey labadaba waxa loo sheegay awaab iyo ciqaabbaa loo kala sheegay kii wanaagga sameeyeyna waxa loo sheegay in laga abaalmarinayo wanaag kii xumaanta sameeyeyna in lagu ciqaabay ayaa waxa wey laga dhaliya inagu waxaynu sugaynaa kii wanaagga sameeyey maxaa u munaasiba wax wanaagsan hal jazaa lixsaani ila lixsaan kii xumaanta sameeyeyna in waxa wey la ciqaabaa u munaasiba ahlu qowlkoodu sidaasu waafaqsan yihi laakiin qoladani markay yidhaahdeen wax kastoo qofku uu samaynayo ilaahay baa iska leh waxa ka dhashay natiijadu inay noqoto bilaa xikmad oo bimacnaa kii wanaagga sameeyey iyo kii xumaanta sameeyey labaduba waa isku mid waayo labaduba waa ficil alle labaduba waa isku mid laakiin ilaahay wuxuu doonuu samaynaya kii wanaagga sameeyeyna waa cadaabay kii xumaanta sameeyeyna wanaag buu siinaya saas yani macna meesha kuma sugna kii wanaagga sameeyey iyo kii xumaanta sameeyey labadaba hadduu doono waa wada ciqaabaya hadduu doono wanaag buu wada siinaya ilaahay ficiladiisu dan iyo maslaxo iyo xikmo iyo ujeedo waxa weeye malaha si ay qaacidadooda u waafaqaan qaacidadooda ay u waafaqaan marka ta noocaasina waa baail weeye waxaanu ogsoonahay alla subxaanahu wa tacaala wax kasta uu samaynaya xikmad buu ka leeyahy wamaa khalaqna asamaawaati waalarda wamaa baynahuma ma khalaqnaahuma ila bاlxaq afaxasibtum anama khalaqnakum cabatha ayaxsabu linsanu an yutraka suda wax kasta waa alla samaynaya xikmad buu u sameeya ujeeduu u sameeya idan masaladaasuu shiikhuu inoo tilmaamay oo qowlkooda ka dhalanaysa waxaa inoogu xiga insha allahu tacala masalaة اliimaan hada wallah aclam wsal allah wslm cla nabiyina muxamed walihi wsaxbihi wslm nacam carshigay la socdaan naam eh, laakiin makhluuqaadka waaweyn bay ka hadlayeen waaa kaana carshuhu cala lmaa